bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii tobnaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayid الmursaliin وcan anas bni maliki radi اllah tacalى canhu qaal qala rasuulu اllahi salى اllah عalayh wali wasalam laa yatamanayana axadukum almowta lidurin asaabahu fain kana laabudda faacila falyaqul allahuma axyinii ma kanat اlxayaaةu khayra lii watawafanii ida kanat اlwafaatu khayra lii waxaynu ku soo jiray baabu الsabri iyo axaadiiiisii xadiiu anas buu sheekhu hadda marayaa oo ku saabsan geerida iyo howlaheeda <clears throat> laa yatamanayanna yuusan axadkiin tamaniyin oo uun baryin axaduku midkiin almowta geerida iyo inuu dhinto lidurin dhibaato darteed asaabahu asiibo ruuxa muslimka a ah helay fain kaana laabudda faacilan hadduusan daynaynin fain kaana laabudda haddaan laga maarmaynin faacilan inuu samaynayo riwaay kala caddaysayo fain kaana laabudda mutamaniyan lilmowti mutamaniyan lilmowti riwaayo kala caddaysa hadduusan daynaynin inuu baryo geeri iyo wad falyaqul ha ku ducaysto ha yidhaahdo allaahuma axyinii allow inoole maa kaanat ilxayaatu noloshu intay tahay khayran li mid ii wanaagsan watawafanii allaw oofsoo nafta iga qaad idaa kaanat ilwafaatu hadday geeridu tahay khayran limidii wanaagsan sababka nahyiga keenay ee nabigu hawsha u diiday xadiidka riwaayadkiisa qaybo ka mida caddeeyey oo fi saxiixaynba ku yimid riwaayada bukhaari khaasatan nabigu wuxuu le calayhi salaatu wasalaam ruuxa muslimka ah hadduu yahay samafalow ruux wanaagsanoo akhyaara uu yahay intuu nool yahay khayr buu kororsanaya marka allow iduna nafta iga qaad khayrkii allow iga goobay macnaheedu noqonaysa haddii ruuxu ardaal yahay oon khayr wanaagsanayn oon khayr badnayn ah waxaa laga yaabaa inuu toobad keeno uu soo noqdoba oo uu khayrba ilaahay qaybsi dambe uu ka dhigo noloshiisii walcamalu bikhawaatiimiha marka maadaama ay dhici karto haddaad falow ahayd inaad gadaal ka wanaagsanaato ka toobad keento haddaad samafalow ahaydna aad khayr badsato wax macnaha kuma jira inaad tidhaahdo allow nafta iga qaad oo idil marka waa degdegun marka ayada ah waxaa loo diidan yahay marka sababkaas weeye waxaa kaloo ku jira nawcu ictiraad nawcu ictiraad baa ku jira wa muraaqama lilqadari yacnii inaad degdegayso oo ilaahay qadadihiisa qadarkiisa aadan ku kalsoonayn oo noloshii dhibsatay oo adduunyadu kugu cidhiyantay macno noocaasoo khariban baa ku jiroon fiicinay laakiin markaad qaabka odda u dhigto ood tidhaada ilaahay oo hadday noloshu ii fiican tahayna inoole hadday geeradu ii khayr badan tahay allow nafta iga qaad waa bandhig tafwiid baa ku jira iyo tasliim liamri illaahi wa qadaa'ihi wa qadarihi aad u bandhigtay ood u daysay ilaahay maslaxada iyo wanaagga aad u daysay masalada labaad ee ku jirta waxaa weeye durka laga hadlahayo xadiidku sheegay waa adura adunyawi waa dhibka adduunyada ah riwaayadii nasaaina ku maray ibnu xibbaan baa caddaysay lidurin nazala bihi fi dunya lidurin nazala bihi fi dunya fiidaa waa fiidii sababyadii aad dhihi jirteen adduunyada darteed dhib oogu yimid yuusan u baryin maxaa yeelay geeri ah, in ay dhibaato diinadoo kugu timid ood ka baqaysa iimaankaada inuu dhaawacmo ama aad ku fidnowda inta kugu dhiman noloshaada aad ka baqayso in ilaahay la baryo oo geeri la weydiisto waa jamaaca min asalaf baa sameeyey min asaxaabati wataabiciin oo wax dhiba ma laha marka lidurin asaabahu waxaa weeye waa durkii dunyawiga arin ah. arrin adduunyo biilkii kugu yar adkaaday xanuun baa kugu batay xoogow cidhiidhi adduunyadaad la kulantay taasaa la diidanya amaa haddaad fidno diineed ka baqayso way bannaan inaad ilaahay weydiisato subxaana wa tacaala inuu nafta kaa qaado min asalaf baa sameeyo min asaxaaba wataabiciin sayidina umar markuu soo xajiyey oo arkay muslimiinta xajka yimi intay leegyihiin iyo raacyadiisay u ballaadhatay ilaa ciraaq ilaa xuduudda shaam ilaa waxaa laga yimid meelaan dhoweyn ummad ba isu timid turkiga eeraan dhulkaasoo dhan baa laga yimi intay leegiin egyihiin la yaabay dhulkio dhan bay buuxiyeen isagaana amiiru ah ilaahay buu baryey marka maalmihii mina uu joogay allahuma kabirat sinii wadacuفat quwatii waاntasharat raciyatii faqbidnii ilayka hayra mudayicin walaa mufariطin iyuu ku ducaysta ilahay inuu nafta ka qaadu yuu weydiistay muxuu yidhi ilaahu dadaydi waa weynaatay kabirat sinii waa yeel baan ahay lixdan jir iyo dhowr toddobaatan ayuu bilaabay dhibkaadogedna waa la soo maray wadacufat quwatii awoodaydiina way yaraatay buui aan raciyadan iyo shacabkan aan ku maamulayay oo markaad dee soddon jirka tahay iyo markaad toddobaatan jir tahay dhan walba isku tabar ma tihid waintasharat raciyatii mas-uuliyaadkii iyo shacabkii iyo bulshada aan mas-uulka ahan way ballaaratay aqaaliim iyo dowlado intuu cumar ka talinhaya maanta maxaa ku yaalla meeqa dowladood wax soddon ka badan ama afartanba ka badan baa ku yaalla idan marka waxaa weeye faqbidni ilayka ilaahu nafta iga qaad buuhi hayra mudayicin walaa mufariqin ilaahu nafta iga qaad anoon waxna dayacayn ummadda taladeedii xaggana aan ku gaboodfalayn saxaabiga caabis alkhifaari la odhan jiray baa ku ducaystay markuu arkay reer banomiyo dalka qabsaday oo daacunna meel ka dhacay wuxuu hi yaa daacunu khudnii waa sidee baa la yidhi somaaratu dhacday carruur baa noo talinaysa wa rishwatan fi lxukmi arag bur wajawran fi lqada fitnuu tiri ilaa lix khatar diineed ah idan idan waay way badan tahay hawsha sayidina eh, alimaam albukhaari baa ku ducaystay jamaaca min asalaf bay ka sugan tahay xadiidkaasaana qaydaya sunanka waxaynu ku maray adkaaru salawaadka inuu nabigu calayhi salaam ku daray qaybo ka mida ah waidaa aradta biqowmin fitnatan fatawafanii ilayka hayra maftuun fitna diineed baa laga hadlaya waidaa aradta biqowmin fitnatan fi ddiin fatawafanii ilayka hayra maftuun idan way sugan mas'alada arrin diineed haddaad u cabsato ooay fitanku bataan ood intii reedeed soo aad ka yaabta in gacanta lagaaga dhufto ilaahay waad weydiisan kartaa idan nahyi wuxuu khuseeyaa dhibaatada adduunyo inta waa isla faanna ila tahay masalada saddexaad oo raacda waxaa weeye markaad maradulmowt aad saaranta ood sariirta jiifto ood ilgeriyaad leedahay naftuna ay soo dhowaato nahyigu kuma jiro waxa laga hadlayo waa maxay waa marka aad bad qabteed fayowdahay wey markaad sariirta taallo ood ilgeri leedahay dhaqankii salafka nabi maxamed bayba ka sugan tahay allahuma kfir lii warxamnii waalxiqnii birafiiqi alaclaa nabiyulahi yuusuf baa loo tiriya muslima waalxiqnii bisaalixiin un fii maradi mowti ku yidhi wamaya asagoo nool buu ahaa oon xanuunba qabin say doonaa noqotee markaad sariirta saaran tahay o leedahay meesha kuma jirto haddaad dhibaato diiniyeed ka baqaysana meesha kuma jirto waxaa weye wuxuu khuseeyaa hawl adduunya keliya ayuu khuseeya marka hawl addunya hadday tahayna qaabkaasaad u weydiisanaysaa maxaa yeelay haddaad aad ahayd nin wanaagga ku fiican khayr baad kororsan haddaad xumafalow ahaydna inaad toobad keentaaba laga yaaba marka degdega iska joojiyo sidaa nabigu uu sheegay ilaaha loo baryo wey bimacnaa maxaa ku jira hala gegsado hala adkaysta wey degdegana hala iska ilaaliyo wacan abi cabdillaahi khabaab ibni arat radi allahu tacaala canhu qaala shakownaa ilaa rasuuli illah rasuulka ilaahi waxaannu u sheeganay sala allahu caleyh wasalam wahwa mutawasidun asagoo barkisan burdatan macawis ama go lahu u ahaaday nabigu lahaa fii dilli lkacbati kacbada hooskeedana uu markaa barkisan ya uu joogo waa taxqiiq lilmarwiy saxaabigu xilliga ay su-aasha weydiiyeen nabigu meeshuu joogay iyo wuxuu qabay iyo suu u jiifay ayuu kuu tilmaamayaa shakawna ilaa rasuulillahi buu yidhi saxaabigu waa camimay maadaama saxaabo badan ay la qabeen hadalka waa ballaadhiyey laakiin saa'ilku asaguu ahaa ataytu rasuul allahi sal alay wasalam fashakawtu ilayhi baa riwaaya timid nabigaan imid markaasaan u sheegay oon u dacwooday marka maadaama saxaaba badan ay warka la qabeen oo hawshu hawl keligii ku aysan ahayn saasuu u camimay u ballaadhshay shakownaa ilaa rasuulilah rasuulka ilaahi baanu u dacwonu u ashtakoonnay wa huwa mutawasidun burdatan lahu asagoo barkisan macawis uu lahaa ama go uu lahaa fii dilli lkacba ah hooskeeda faqulna waxaanu subanaha ku nidhi dacwadaannadii ashtakadii alaa tastansiru lana ilaahay maad noo guul weydiisi ama noo gargaar alaa tadcuu lana ilaahay maad noo barida nabi allow ilahay maad noo barida oo ilaahay maad inuu naga qaado dulmigan iyo dhibkay nagu hayaan gaaladu ilaahay maad noo barida riwaayada xadiidka faqacada wahuwa muxamarun wajhuhu nabigaa soo fadhiistay intaa markaan idi ay dibnahaydu intaa ka soo baxday ayuu nabigu soo fadhiistay asagoo indhuhu gududan yihiin calayhi salaatu wasalaam wa fii riwaaya fajalasa muqdaban muxmaran wajhuhu nabigaa soo fadhiistay isagoo aad u cadhaysan oo indhihiisuna ay guduudan yihiin nabigu wuxuu qoonsaday keliya bal u fiirsada ku jira waaba hawl fiican maasha muwaxid baataad ad u dhihi lahayd nabi allow ilaahay maad noo beridoo ilaahay noo ducaysid intaasuu nabiga ka cadhooday leanna meeshuu saxaabigu dhigay xilliga la taagan yahay yuu nabigu diidan yahay meeshii lagu wadaybayuu ka soo kordhacay fa qaala subano wuxuu yidhi qad kaana man kaana qablakum dadki idinka horreeya waxay ahaayeen yu'khadu rajulu nin baa la qaban jiray riwaayo kale caddaysay ina man kaana qablakum layus'alu bilkalima famaa yucطiiha dadki idinka horreeyey baa hal weedh baa laga codsan jiray intaa dhaha ama waa idin laynaynaa waa inaga soo marraa dee xadii اlghulaam xadiiu sahayb waa inaga soo marray weer baa laga codsaday ka noqdan wax iyo ka noqon mayno ina man kana qablakum layus'alu اlkalima fama yucطiiha fayudacu اlminshaaru calى ra'sihi yani dadki idinka horeeye weedh baa laga codsan jiray inay la yimaadaan bimacnaa inay ridoobaan ama diinkooda ka laabtaan ama wanaag ay sheegaan ay ka noqdaan markay diidaan maxaa imanhadee fayu'khadu arajulu ninkaa la qaadi jiro la qaban jiray fa lahu waxaa loo jiray fi lardi dhulkaa loo qodaya fa yujcalu fiiha xufradii la qoday baa lagu ridahaya uma yu'taa waxaa la keenoo lala iman bilminshaari baashana waxa lagu jexjeexay minshaarta aad tidhaahdaan fa yuudacu calaa ra'si madaxiisaa la saaraya fayujcalu nisfayni laba gabaloo isleeg baa laga dhigi jiray wuxuu u dhimanhayaa hal weedh oo u diiday baa loo minshaaraynaya wa yumshatu mararka waxaa loogu feedhi jiray biamshaati alxadiidi shanlo ama feedhe bir ah fargeetadoo kale ama tan qaadooyinkaad aragteen iyo waxaasoo kalea ruuxii jidhkiisii la gelinaya oo bir ah. wayumshatu waxaa loogu shanlayn biamshaati alxadiidi shallooyin biro ah xaggee lagu shallaynaya maa duuna laxmihi wa cadmihi inta laftiisa iyo luddiisa u dhaxaysa yacnii hilibkan oo dhanba waxaa lagu qaadayaa birtii fargeetadii iyo shanladii birta ayadee ayaa lagu qaadaya lagugu xo lagugu xo hilibkaa la dhammayn ilaa lafta ay soo baxdo dadka markan la minshaaraynayo iyagu waa qayb gooni ah ee la kala jeexaya qaybana intii la xidho ayaa waxaa la odhanaya maka noqonaysa hilibkiisii iyo laftiisii iyo ludiisi baa la kala saaraya si marka loogu wadaa waxaa la hilibkiina dhan u daadanaya lafina iyagoo keligooda ay soo hadhaayaan asaguna uu leeyahay ruuxuna uusa ka laabana diinkii saasuu ku dhibanaya wax bini aadan xamili kara maaha ninuu ilaahay iimaan badan siiye mooye nabigu wuxuu idhi maa yasuduhu kama hor istaagaynin ooma diidayn daalika arrinka cadaabka ah ee laba nis laga dhigahayo minshaarta lagu kala jeexayo ama biraha iyo midyaha hilibkiisii iyo laftiisa lidis lagu kala saarayo can diini diinkiisa kama hor istaagi jirin kama noqonayo waa ku dhimanaya idinkuna xoogu baquujin yaroo idin baquujisa kufaaru quraysh bad khabaab uu ka calacalaysaan buu nabigu u leeyahay tiibuu nabigu taasuu nabigu ka cadhooday wallaahi allahn ku dhaartee layutimmanna allaahu alla ilaahay wuu dhammaystirayaa hada اlmra diintan iyo towxiidkan xataa yasira الraakibu ilaa ninka gaadiidka uu socdo araakib waxdabuba nabigu u jeeda ninka raakibka keligii ah jamaaca ma aha nin keligii oo lugtool ah ayaa soconaya min sanca alyamn laba sancaa jirta fii jasiirat اlcarab sancaau dimishqa iyo sancaau اlyaman labadooda marka midda dimishqa fog marka madiina la joogo ama maka la joogo marka maka la joogo asalkeedina marka dad ree yamaneedoo ree sanca ah ayaa degay midda dambe sanca ashaam la yidhaahdee dimishqo u dhow waa isku mid uun min sancaa uu ka soconaya marka ta u fog baynu qabanaynaa marka ayada min sancaa sancadii yaman ee dee waqooyiga yamaneeda caasibadda yamaneed hadda taqaanaan ama sancadii shaam ee dimishqo u dhowayd buu ka lugaynayaa ilaa xadramowd cirifka yamaneed oo koonfurta xadramowd waa magaalo ku taalla gobol ku yaala yaman weey xagga koonfureed waa dhulaadu kale fog wey hadday tahay middan shaam iyo makana soddon maalmood loo kala socdaa soddon waa loo kala socdaa hadday tahay maka iyo middan sancaana cinda alcarab waagii labaatan maalmood bay ahayd cishriina yowman oo safar ah ayay ahayd tan kalena alaaiina aw arbaciinay ahaan jirtay dhul saa u kala fog buu ruux keligii lugaynaya meeshuu nabigu tilmaamhayana cinda alcarab waa meeshii u mooryaan badnayd weeye maka ilaa xadaramowt ama sancaa ila xadaramowt waa dhulkii hayjada cidlada ahaa ee mooryaantu ka shaqaysan jirtay ee dhabbajiibtu ay joogeen ee akhribat alcarab nimanka la dhihi jiray ee keligiduulka ay fadhihi jireen wey niman la dayriyey oo khulaco ah oon tol lahayn oon qabiil lahayn oo aabbihii dayriyey oo sidii ugaadha u orda oon caga lagu qabanin oo ama aabbahood dafireen baa joogidhulkaa fadhihi jiray oo dadkao dhan ka diiran jiray afar ayaga hadday kulaan an boqoloo ciidanay jebinayaan orad laguma gaaro leebna kula gafi mahayaan akhribat alcarab baa la odhan jiray marka sacaaliigna waa la odhan jiray ru'aasay lahaayeen mooryaan un kibirtay iska dheh oo remiy ah ayaa dhulkaa fadhihi jiray dhulka u khatarsanaa nabigu tilmaamaya ee xagga amniga oogu liitay min sancaw nabigu ka lugayn buu idhi ilaa xadramowt laa yakhaafu asagoon ka baqayn ila allah alla mooye iyo wadi'ba yayda iyo dhurwaaga calaa hanimi xayntiisa uga baqaya mooye taa dhimelba iska joogta walaakinakum hase yeeshee saxaaboy tastacjiluuna waa degdegaysaan rawahu lbukhaari bukhaari baa soo saara wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan xadiidka uu leeyahay nabigaannu u dacwoonay wahu mutawasidun burdatan asagoo macawiis jiqilaysan ama barkisan waqad laqiinaa min almushrikiina shiddatan dacwadaannadu ashtakadu ma ahayn mid iska bilaashee waqad laqiinaa waxaannu kala kulannay min almushrikiina gaaladii qureysheed shiddatan dhibaato iyo rafaad baan kala kulay khabaab ibnu arad oo saxaabadii hore min almuhaajiriin min asaabiqiin alawaliin waa saxaabi badri ah oo islaamiy nabigu intuusa daarularqamba gelin buu ahaa dhib badan buu la kulmay dadka aad loo cadaabay buu ahaa sayidina cumarna uu ku khabaab iyo bilaal iyo raggu keeni jiray uu ku halqabsan jiray suhayb ayuu ahaa nin adu qiimo badan buu ahaa dhibkaa uu sheegayna hadde waa dhib markaa ka sidacleeyey oo nafta u keenay marka wuxuusi nabigu hadde maadaamuu mustajaabu dacwa yahay hadduu ilaahay idiin baryo wax alla idinka faydo suma wanaagsanaateen waxun lamuusa imanin laakiin meeshuu nabigu ku waday bay ka soko dhaceen maxaa yeele saxaabadani waa aasaaskii muslimiinta guriguna marka la dhisahayo asaaska yuu ka dhismaa weella salku ka unkamaa idan nabigu wuxuu ka rabaa inay saxaabadu nodaan ay noqdaan birjeex birlab dhagax la qoodhiyey iyo bir la qoodhiyey oo lagu dhiso ilaa qiyaami saaca dadkii jiri lahaa diinkooda lagu duldhiso ayuu nabigu ka rabay marka dhibka yaree la soo gudboonaaday inay durba ka calaacalaan buu diidan yahay idinkuna sidaan baa laydinka rabaa nin walba muslima sidaa inuu noqda laga doonaya war dadka idinku horray dhibkaasay mari jireen diinkoodana maysan ka laaban jirine hadda durba haddaad bilowdeen nabi allow noo ducee maxaa ku xigta aanu isdhiibno waxan ma wadi karree nabigu taasuu qoonsanaya idan eraygaasi aan min xayu daahir aan dhibka lahayn mustaqbalkiisa iyo macaalka waxa ka iman karu nabigu qoraansaday tiibuu diiday oo ka canaantay saxaabada idan howshu waa isku dhammaatay walidaalika nin walboo taabicoo khayr badan ama dulqaad ama gegsi badan marka loo firiyo saxaabada waxba yahay buu noqon jiray taabicigu taabiciintu marka loo firiya ardaydii ka dambaysay waxay noqon jireen lafdhabar kuwa dambana waxba yay noqon jireen nin walba ninku ka horrayba ka qiimo badan yahay lann dadka waa dad diinka loo soo dhibay oo diinku wuxuu yahay garanaya inagu laakiin diinkan waan iska dhaxallay waan iskaga dhaqannaa waa ku dhalannaa idan waxaa weeye macno badan ba agteenna kama dadka gaalnimada hadda ku soo rafaaday ama diinka loo dhibay ama gaalnimada intay kusoo rafa hadda islaamka soo galay iyo inagu waa kala duwanna man waria alkitaaba iyo ubtuliya bihi way kala duwan yihiin isku tayara ma aha isku qiimo iyo isku adkaysana ma aha walaakinakum tastacjiluun macnaheedu waa maxay isticjaalka nabigu uu diidan yahay waa inaad ka degdegto shaygii asagoon xigliisa la gaadhin waa istijaalu الnataa'ij qabla awaaniha ay walba shinkiisuu dhashaa beertu marka la abuuro wakhti bay leedahay sidaad u abuurtaba haddaad tirada waa in midho laga helo dee mustacjil baa tahay haweenaydu markay uurka qaado mudday ku dhashay leedahay haddaad la degdegto dhararsato mustacjil baa tahay shay walba waa in shinkiisa la siiyo sunanka kowniga iyo maqaadirta tabaabushaheedina aad la timaadiyo diyaargarowgeedii ilaahayna talada u dayso laakiin haddaad doonayso fartaad qaadaba inaad malab ka muudsato weliga wax kuu suurogeli maayo fartaad qaadaba haddaad doonayso inaad malab ka muudsato oo tilaabadaad qaadaba aad doonayso inaad adugu midhaheedii aad ku naalootood ku gaardidood ku damaashaado waxba kama jiraan ummaduhu mustaqbalka iyo taariikhda dambay yay u buradaayaanoo u biyo dhigtaan laakiin inagu dhaqankeennu markaynu soomaalina waxaa weye walba falkuu samey wuxuu rabaa inuu asagu goosto ma rabo inuu goosto wiilkiisa lama sugay add ugu had asagaa inuu ka taliyo oo uu goosto uu doonaya idan macnaheennu marka weeye waa xogow xayskaa yarka ah yaynu wax moodnaa sideennuba nabigu wuxuu doonayaa in nin walba wuxuu la imanayo ilahay dartii oo la yimaado nataa'ijtana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu daayo wuxuu kaloo nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam guushu ma aha inaad khaniimo hesho ama aad adduunka ka talisood ku awood badatee guushu waxaa weeye inaad mabda'aadi adoo aaminsan aad ku dhimato qisat lghulaam muslimiinta la laayay asxaabu ma guulaysta mise maysan guulaysan way guulaystan limaada gaalku wuxuu rabay buu marin waayey guushu waa intaa ninka soomaaliyeed muxuu yidhi gubanimo waxaa igaga soo hadhay ya dhaga adayg gubanimo waxaa igaga soo hadhay dhaga adayg buuhi inaan dhaga adaygoon maya dhaho waxaa guul ah adoo mabda'ada aaminsan dhaqan xumadii gaalku uu doonay inuu ku maray inaad maya tidhaahdo oo adoo mayala aad ku nafbaxdo guushu waa midda imise nabi baa loo diray diinkoodii ma guulaysan samay guulaysa ambiyadu nabi walba ambiyada intay adduunka ku adkaadeen ku taliyey way yaryihiin ambiyada boqorada ahaa iyo maxamed iyo muuse ambiyo yar wey kale say dacwada u wadeen u wadeen u wadeen baa ayagoon maqsuudkoodii gaadhin xagga adduunyada ayaa ama la rogay intay beeniyeen ama ayagii baa la wa ka'ayin min nabiyin qutila iyo qaatala soo maydaan akhriyin idan qul falima taqtuluuna anbiya allahi min qablu in kuntum muminiin nabi walba dacwadiisii buu gudbiyey asagoo tii aaminsan buuna ku dhintay idan waa guulaystay haddaad tidhaahdo ambiyadu sidaa ma aysan guulaysanin waad ku gaaloobaysaa ila ilaahay baa yidhi innaa lanansuru rusulana wاladiina aamanuu fi اlxayaaةi اdunya wywma yaqumu اlashhaad ilahay baa ballan qado rususha iyo intuu rumaysay in adduunka ilahay uu gargaara akhrana loo gargaarayo haddaba ambiyada ama la dilay ama adduunka aan ka talina ma guulaysta mise maysan guulaysanin maxay u guulaysan sabab gobannimada iyagu ku taagan bay ku nafbaxeen gobannimada maanta innagu aanu hayno waxaa weeye mabda'a dinaado aaminsan oo gaalku qorshe xumaha u wata diidan oo inaad adduunka dhaafto haadihiiy waa maxay liibaanta iyo fawska iyo tamkiinku waa midkaa ah qodobkaas waa inaad tuu nabigu ka diidan yahay walaakinakum qowmun tastacjiluun maa yasudu can diinihi xadiidka hadda ka hor toban sano ka hor taqriiban mise sideed sano ka hor baan muxaadaro ka jeedaya isagaa la muraajicoy wa can ibni mascuudin radi allahu tacaala qaal lama kaana yowmu xunaynin maalinka xunayn markii la gaadhay aafar rasuul lahi rasuulka wuxuu dooray naasan qolyuu ugsad kordhiya fi lqismati xoola siinti yowma xunayn markii la gaadhay gaaladu jabeen xoolo badan baa laga helay hanaain badan baa laga helay sabaayaad baa laga helay lama kaana yowmu xunaynin aara rasuulullah rasuulkale wuxuu usad kordhiyey naasan qolyo fi lqismati qaybintii wax siinti haddaba faacطa laqraca marka wafaau tafsiil waxaad dhihi jirteen idan tii la faahfaahinaya faacطa laqraca ibna xaabis ayuu nabigu wuxuu siiyey atamiimiya miata min alibli mu'alafat alquluub bay ahaayeen qolya markaa soo islaamay oo islaamka la jeclaysiinayo xadiiu cahdin bilislaam ayay ahaayeen qolyana waxay ahaayeen qolyo weli aan islaaminoo laakiin xoogow dabacsanaan noo muujiyey sida safwaan ibnu umay oo kale nimanna way islaameenoo islaamkooda wuu fiicnaaye waxaa ku xidhnaa aqwaam fara badanoo gaala oo nabigu doonaya inay soo dumaan way badnaayeen fa acطa nabigu wuxuu siiyey alaqrac bna xaabis atamiimiya miata min alibli boqol geel uu siiyey wa acطa cuyaynata bna xisnin alfazaariya wuxuu siiyey mila dalika sidoo kale boqol halaadoo kaleu siiyey rag badan buu nabigu siiyey waxaa ka mid ahaa wa acطaa naasan wuxuu kaloo siiyey dad oo min ashraafi اlcarabi carab boqoradeedii ah ama ugaasyadeedii ah shurafadoodii ah ayuu siiyey dadka waxaa ka mid ah safwaan boqol buu siiyey abu sufyaan ibnu xarbin baa ah, boqol buu siiyey waxaa ka mid ahaa jiray maalik ibnu cawf asna boqol buu siiyey waxaa ka mid ahaa calqamat ibnu garanaysa boqol buu nabigu maalinkaa boqol buu silay khilaafadii sayidina abubakar buu ridoobay kadibna weerarkii socday buu ku gacangalay waagi dambena khilaafad sayidina cumar buu toobad keenay waxaasuna islaamuhu idan cuyanat bnu xusnin iyo aqrac ibnu xaabis iyo cawf ibnu malik iyo calqamat bnu culaasa iyo safwaan ibnu umaya iyo abu sufyan ibnu xarbi meeqa nin oo ashraafuulcarab ahayd buu min boqol halaad ku taagay nin la odhan jiray cabbaas ibnu oo asaguna min ashraaf ilcaraba nabigu wuxuu siiyey geel boqol ka yar oo maalinka ayada wuu qoonsaday marka gabay buu ka tiriyey atajcalu nahbi wanahb alcubaydi bayna cuyaynata wاlaqraci wma kana xisnu walaa caabisun yafowqaani mirdaasa fi اlmajmaci wma kuntu duuna mri'in minhuma wman tadac اlyowma laa yurfaci buu nabigu u gebiyey gabay buu ka sii daya waa garramay wuxuu yidhi nabi maxamedow atajcalu nahbi haniimadii wey wanahb alcubayd cubaydku waa faras isagu u lahaa aniga faraskayga cubayd ahaa waxaad siisay waxaad ka dhigtay buu bayna cuyaynata wاlaqraci cuyaynata bnu xusn sodoma haysaan iyo camar bnu xaabis xoolihaas sida boqol boqolka ahaa miyaad ka hoos marisay buu waa garamay wuxuu uhi ma kaana xisnun waa uyayne aabbihi uyayne aabbihi wamaa kaana xisnun walaa xaabisun oo aqrac aabbihi ah maysan ahayn bur yafuuqaani mirdaasa fi اlmajmaci aabbahay mirdaas marka fagaaraha la joogay geedka aabbahay labadaa kama hosaynin buuri nabi maxamedow aniga miyaa kuu soo hadhay wamaa kuntu duuna mri'in minhuma anuguna kama liita buuhi ninka la yidhaahdo cuyayne iyo iyo aqrac waman tadci اlyawma laa yurfaci buui nabi allow maanta ninkaad hoos dhigta buuhi dib damba kici maayo nimankaa iga reebi boqol buu nabigu u dhammaystiray boqol buu u buuxiyey qisadaa wey qisaduu nabigu ka hadlaya xadiidku wa acطaa naasan dad buu siiyoo min ashraafi alcarabi ayuu nabigu siiyey wa aaarahum waanuu sad kordhiyey ymaidin maalinka ayada ah fi lqismati qaybintii xoolaa ragun toban ah oo maqaawuuro ugaasyaah ayuu nabigu ta'liifan liquluubihim fi lislaam ayuu boqol boqolka u siiyey faqaala rajulu mid baa wallaahi allaan ku dhaartay inna haadihi midantada buui waa qismatun qayb iyo oola qaybin weeye maa udila fiiha aan daacad laga ahayn buui udila fiiha aan la garsoorin aan daacad wax loo qaybinin adda waa hunguribahaye hunguri xandhadaasuu arkaaye ma arka maslaxaduu nabigu ka leeya dantuu ka leeyahay wamaa uriida wuu ka sii daray wamaa uriidda loolomala jeeda buui fiiha qismadan looma qaybinin buui hawshaan tanaa ka darantii hore faqultu waxaan idhi haddaan cabdulaahi ahay wallaahi allahn ku dhaartay la uhbiranna sheegaa rasulula sal slam baan u sheegay arrinkaa asaga ah uu ninkan sameeyey faataytuhu waan u tegay suubanihi faahbartu waxaan u sheegay bima qaala alkhaarijiyu ninkii shaydaankaa wuxuu yidhi waa kaafir bilahi alcaiim wey markuu sidaa yidhi ereygaa markuu yidhi buu gaaloobay muslim ma aha ninkii nabi maxamed ku tuma cadaaladdarro iyo aaxashu muslim ma aha taa waa inaad ogaato lianna waa mutanaaqidba waa rasuul ilaahi oo saadiqoo macsuuma amiinu amri اsamaa oo ilaahay baa waxyiga ku aaminay baad aaminsantahay waa saadiq macsuuma waxaadna leedahay xandho yaruu qaybiibuu yuu ku jawrfalayaa oo eexanayaa oo dadka dulminayaa oo ilaahay dartii hawshi kama aha nabigu munaafiq ka dhigayba asagaan muslim ahayn waa kaafir billahi alcaiim biitifaaqi ahli اlqibla xalaynu soo maray ilaahay inuu siiye ambiyada xaqu اlcafwi can اlmuctadiina calayhim dadka ku xadgudba inay cafiyaan bay xaq u lahaayeen faصbir kama sabra ulilcazm min الrus wla tastacjil lahum allahuma اغfir liqowmi fainahum laa yaclamuun wey nabigu ka hadli doonaa faahbartu waxaan u sheegay bima qaala wuxuu yidhi fatahayara waxaa isbedela wajhuhu nabiga wejigiisi barakaysnaa xataa kaana ila uu noqday ka sirfi rinji oo kale asal buu noqday sirfigu waa midab guduudan oo hargaha iyo saamaha iyo idinta lagu la mariyo uun asalkeenna iska dheh wax kaloo guduudanoon harga la mariya maa naqaanaa xataa kaana ilaa uu noqday ka sirfi uu noqday rinji guduudan wejigiisii ila nabigu waa casaa markuu cadhooday aad buu marka ku badelay uma qaala subanu wuxuu yidhi faman yacdilu yaa garsoori oo daacadnimo wax qaybin iyo si cadaalada idaa lam yacdil illaahu warasuuluhu rasuulka ilaahay iyo alla haddaysan cadli samayn axadka cadli samayn waa kuma waxay dheheen soomaali alla hele ayaa hee yaa nabi helay dheheen ma kala hadhaan haddii nabi maxamed uu eexdo allah exday weeye idan meeshu wax ku wada ninkan khaarijiga iska daa warkiisa uma qaala subanu wuxuu yidhi yarxamu allaahu muusa walaalkay muuse allah u naxayso muuse bn cimraan qad uudiya waa la dhibay nabiyulaahi muusa biakara wax ka badan min hada dhibka aniga hadda maanta lay geysanayo fa sabara nabigu wuu sabray buuhi muuse aniguna waa max macnaheedu waa sabrayaa wey maxaa muuse loo keenay oo nabigu u keenay nabi muuse in la dhibay dhibkan mid ka badan loo geystay kadibna uu sabray nabig wuxuu le annagu inaan ku daydo muuse iyo dadka la midka ah ilaahayna wuxuu inaga yii ya ayuha aladiina aamanuu laa takuunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu allah mima qaaluu idan waa la dhiba hadde qolyo islaam sheegana nabi maxamed dhibay inta muuse la dhibay in lamida ama ku dhowba fa sabara idan nabigu waa sabray inuu ninkaa dilo oo xadkii ka oofiyo u dulqaatay faqultu waxaan idhi haddaana ibnu mascuud mascuud nabigu suu u xanuunsaday baa aad u dhibtay faqultu idan waxaa weeye waa laga xaajoon karaaye طacnu fii diin الrasuul calayhi الsalaaة wasalaam wa fii cadaalatihi wa amaanatihi wa sidqihi wa ikhlaasihi buu duray ninka asaga khaarijiga ah faqultu waxaan laa jarama ay xaqan laa jarama xaqan baa waxaa dhab ah ama dhaarna waa la sheega uqsimu billahina way noqotaa macno ahaan laa jarama waxaa dhab ah laa arfacu ilayhi inaan u koryeelaynin nebi moxamed xaggiisa bacdaha bacda hadi اlqisa xadiian sheeke iyo khabar iyo war nabiga laga sheegay muttafaqun calayhi idan wuxuu u arkay inaysan wax maslaxa ah ku jirin laakiin sababku waxaa weeye nabigu wararka ay maslaxa diineed ku jirto waa loo kor yeelaya waa loo sheega waa loo gudbinayaa si markaa xukumkeeda u siiyo wixii jirana markaa loo ogaada laakiin wuxuu arkay warku uu gudbiyey dhibkuu nabigu u geystay inuu ka daran yahay maslaxadii uu ka rajaynayay saasuu marka go'aanka u qaatay cabdullahi bn mascuud wl uu yidhi mutafaq calay wa qowl uu yidhi nabigu u yidhi cabdulaahi kasirfi huwa bikasri saadi saadka lohoos dhiga almuhmalati aan dhibicda lahayn wa huwa sibqun waana rinji axmaru guduudan ama cas yusbaqu bihi اladiin intaasaa la raaciya fii kutub اlluga hargaha lagu magdiyaa ama lagu rinjiyeeyaa asalkeenna un weeye idan xadiikii maxaa ku jiro nabigu inoo tilmaamay xadiika waxaa ku jira asabru in cirdigaada iyo sharaftaada iyo diinkaada marka la duro aad dul qaadato ood iska sabirtodan aargoosanin waa ariiqat اlambiyaa'i wاlmursaliin sidoo kale xaqan in la caddeeyo waa gooni laakiin adiga wixii ku tacalluqa inaad u dulqaadato waa gooni waxaa kaloo ku jira qaacida la odhan jiray tasarufu اlimaami waa manuutun biاlmaslaxa imaamka madaxweyneheennu guddoomiyuhu amiirku ninka mas-uulka wax qaybinaya wuxuu wax ku qaybinaya kolba siduu markaa maslaxada u arko isagoon eexanaynin oon axad wax u leexinaynin tasarufu limaami waa manuuطun bilmaslaxa waxaan waa xandhayaro addunya iska dhammaanaysa nabigu wuxuu arkay nimanka maqaawiirta duqayda intuu xoolaha u kordhiyo inay ummad badan keenaan ayaguna diinka ay ku sugnaadaanoo cagabir ay noqdaan dantaasuu ka lahaa maxay xandha adduunyo tartaa adduunya waxaa loo keenay adduunka loo keenay in diinka loo kaalmaysto ina anzala almaala liiqaamati الsalaati wa itaa'i الzaka idan diinka asalkiisa oo tawxiidki ah haddii xoolihii loo kaalmaysanayo waa in la bixiyo nimankan marka waxaa ku xidhnaa nin walba qabiil dhan buu u ahaa ogaas hadduu ogaaskoodii oo mahadnaqaya yimaado oo boqol halaadoo geela kaxaysanaya war annaa i gaadhsiiya wey nabiga ii geeyon bay tegaysa sida bay noqotay midkood baa yidhi inuu ahaa baan filayaa cawf bin maalik yaa qwmi aslimuu faina muxamada yucti caaa caaa man laa yashal faqra buuri nin adeerkii abumaalinka nabigu wuxuu siiyey ari lagu qiyaasa dhowr kunoo neef markii la dareeriyey laba buuro dhexdood baa qaadi weyda arigii socday intuu leeka farrintuu gudbiyey reerkiisa habar kama hadhi wasawada islaameed dantaasuu nabigu ka lahaa isagoon xoogow lax baa dhaaftay markaasuu nabigu duraya ri iyo ceesaan dhaaftay buu nabigu u duraya danta laga leeyahayna ma arkaayo marka waa maangaab maangaab haddana markaasi diin sheeganaya wax ka liita ma jiro taa ogaada nin maangaab oo laga roono ah haddana xoogo inuu diinta yaqaana iska dhiga waa ka ugu daran hadda kahorna maran wadaadaha weerar waa idin sheegay wadaaduhu badankood waa doqomaa idin waa idin sheegay hadda kahor maad xusuusataan wadaadaha waaweyn kuwa yararka dhaama kuwa intiina yararka waa daantaan kuwii hore badankood doqomay ahaayeen sababku waa maxay reemiyi bay soomaali ahayd reemiyiguna wiilka deracee geela raacee adhiga raacee xoolaha ku fiican ee ceel ka waraabiya xoolala jooga ah ee laxjacada waxba lama bari jir xoolaha la raacsan jiray midka maqasha intuu fakiyo duguduunahu ibru ka dhigo ee adhiga intuu sida dhurua ku dhammeeyo ee halihii irmaanka intuu fuki dhurwaagu candhada guro ee waxba yahay ah ee waxba qaban waaya ayaa dugsiga la geen jiray bal intaa inuu macalin noqdo xoogow tafiitaxay laga helo taarikhda dib u fiiriya ya idan nin marka aan lexjecel ahayn oon caqli badnayn oon firfircooyn oon dirac ahayn baa qur-aankii diinta la beri jiray kadibna sidiiba wuxuu ku noqonayaa sheekh reerka hogaamiya saa oo la socdo laftirkiinu inaad ka badbaadaan in kale hawsha ayadaa ilaahay baa garanaya ilaahay baa garanaya dhan kale laakiin ka soo noqotay ninka faahimka diraca ee aad u fiicana ardayga ah iskuulaadkaa la geeyaa iyo maadooyinka maadigaa la baraa injineerin iyo waxaa la barayaa ii sheeg dhakhtarnimo iyo hawlahaasa la bari allow sahalkana jaamacad islaamiya loo dirhayaa lagaronaha muqafalka ee maangaabka jaamac islamiya taqaan kuwiina kale diracana ukrainiya maxaa loo diray hindiya ii sheega anqara iyo jayna iyo turkiya meelahaasoo loo dirahaya weli cudurku wuu jiraa diinta in la quursanayo weli way jirtaa in la quursadana wadaaddaa salw ahaa marka maangaab laga roonaha haddana diin kuu soo gashaday wax ka liita ma jiro qadaayaadka ummaddoo dhan buu aragti dheer ma laha hooskiisa wax dhaafa ma arko wanaaggii maxdiga iyo masaalixdii iyo qadaayadka ummaddu ku tumanaya laxdaa keliyuu kuu dilahayaa laxdaasaad u dhimanaysa reerkooda xoogow hadday meesha qaada ka heli waayaan meesha diini kama jirtuu leeyahay marka kanoo kale iskaga badan yihiin maangaab xoogow dhadhamadii waaye kadibna durahaya diinkii o dhan duminhaya وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم qaala rasul lah sl lay wslam ida araada allahu bicabdihi alkhayra ilahay addoonkiisa hadduu la doono khayr cajala lahu lcuquuba cuquubadu u soo dedejiyaa fi dunya adduunka lagu ciqaabo waida araada allahu bicabdihi shara haddii ilahay addoonkiisa uu shar la doonana amsaka wuxuu ka hayaa canhu can ilcabdi alcuquuba cuquubadii uu ka hayaa bidembihi dembigiisa uu ku ciqaabo xataa yuwaafiya ay xataa yujaaziya ilaa uu ku abaalmariyo bihi bidembihi yowma alqiyaamati maalinka qiyaama xadiidku sabab buu lahaa xadiidkan aan israaciyo horta wa qaala الnabiy sal lay slam nabigu wuxuu yidhi isla xadiidkan qudhigiisa ina cidama اljazaa'i abaalka weyn hawaabka weyn iyo ajarka weyn maca cidami اlbalaa'i balaayada weyn buu la socdaa balaayada weyn marka si aada lagu imtixaano ood gagisato ayaa ilaahay ajir badanna ku siiya wain allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay sarreeya idaa axabba qowman qolya markuu jeclaado wa abqada qowman baa kuu qadaran hadda la socda tafsiilka fada kutusaysa iyo xukumka iman doona idaa axaba qowman qolya rabbi hadduu jeclaado wa abqada qowman qolyana uu nacbaado oo uu naco ibtalaahum jamiican labada kooxoodba wuu imtixaanaa qolyuhuu ilahay jeclana waa imtixaanaya kuwuu nacbaana waa imtixaanaya kadibna tafsiirku waa maxay faman radya ninkii ku qanca ee ilaahay maqaadiirtiisii iyo masaa'ibta ku qanca falahu ridaa wuxuu leeyahay ilahay inuu ka raalli ahaado waman sakhita ninkii cadhooday ilaahay qadihiisii la dagaalama falahu sukhtu asaguna cadhuu leh idan rawaahu tirmidi baa xadiidkan wariyey wa qaala xadiiun xasanun hariib waa xadiid xasanoo hariib ah sanadkiisa wadaad la yidhahdo sanaan ibnu sacad ama la yidhaahdo sacad ibnu sinaan labada magacba waa la isdabamariyaa sinaan ibnu sacad aw sacad ibnu sinaan oo saduuqa ku jira dacfiga ku jiro laakiin xadiidku wuxuu leeyahay shawaahid fara badan min xadiii ibni cabaas wa min xadiii cabdullahi bni muhafal wa min xadiii camaar ibni yaasir wa min xadiii abi hurayra wa abi tamiimata alhujaymi marka waa xadiid saxiixa haayatan bishawaahidihi ama isagu waa la taxsiinin karaa siduu tirmidi maray waana sidaa saxda ah ida araada allahu bicabdihi اlkhayr ilah hadduu khayr kula doono cajala lahu اlcuquuba fi اdunya sababka marka xadiidku wuxuu ahaa wadaad ayaa la kulmay wadaad ansaari nu aan malaynayo ayaa wuxuu la kulmay haweenay fi ljaahiliya ee baqiye ahayd dumarkan dumarkan zinada lagu ibtileeyay bay fi ljaahiliya ayadoo marka dhowr sano ka hor iskugu dambaysay meel ku kulmeen waa un la haasaaway kadibna shaydaan baa wuxuu ka dhaadhiciyey ballaac gacantu la laacay mahabay tidhi faina allaha qad adaba bishirki wa jaaa bilislaam gabadhu way islaamtay waxay war gacanta iga dubay tihi gaaraa kugu dhacdee ilaahay shirkigii jaahiliyada waa sii qaaday islaam waxna lama goya dhaaf wuu isku naxay marka booduu booda isma jiray yuu derbiga ku dhuftay geed wejiguu geed ku dhuftay wejigoo dhiigaya ayuu nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabi saas ay qabsatay nabig wuxuu uhi ilahay waa ku jecel yahayba dembiga aad gashay yuu durba kaa gooyey xadiiku ku yimid qisadaasu xadiidku lahaa oo xadiidka ibn cabbaasna ku yimid qisada way ku timid xadidka cbdillah ibn khafalna way ku timid jamiica axaadiidka riwaayadkiisu dhan bay ku timid waxaan ka ahayn xadidka anas hadda hayno marka waana isku xadiid ilaahay dumarka addoonka khayr la doona cajalahu alcuquuba macasibuu ku dhacay wadaadkaasi isla markiiba waa laga gooyey idan waa kafaaray kuu noqonaysa waidaa araada allahu bicabdihi shara haddii ilaahay shar addoonka la doonana amsaka canhu muxuu ka haynayaa cuquubadii ilahay cuquubadii kuguma soo dejinayo waa laguu daynayaa bidembii ku ciqaabi lahaa buu rabbi ka haynaya riwaayadii cinda alxaakim aakhar wuxuu imanaya kaannahu cayrun isagood mudda dameer ama saaran yuu aakhare imanaya ama addoonka la ciqaabay ee xanuun iyo ibtilo badan maray dembigii waa la gufay waa laga dhaqaya xataa yuwaafiya bihi xataa yujaaziya bihi ay bidambihi ilaa uu ku abaalmariyo dambigo buuxo dhammaystiran ina cidama aljazaai abaalmarka weyni maca cidami اlbala waa inaga soo maray albalaau biqadri nicma waa inaga xalay soo maraynay idan nin walba iimaankiisa iyo nicmadiisaa la imtixaanaya ama la jirabaya wain allaha tacala ida axaba qowman ibtalaahum ilahay qolyo markuu jecel yahayna wuu jeclaadana waa imtixaanaa idan ahlu maxabatin wa ahlu suktin bay kala yihiin wakadalika idaa abqada qowman waa la idan ilaahay markuu nicmaado qolyo waxay samayn doonana wuu og yahay wuxuu ogaabuu rabbi daahirinaya faman radya biqadaa illaahi waqadar ninka ku qanca falahu ridaa ilahay agtiisa raallahashuu ka leeyahay iyo janno waman sakhita ninka qadarka ilahay u cadhooda falahu sukhtu waa inaga soo maray asabru biاlqadaءi wاlqadari baa waajib ah faman radya huna waxaa weeye faman sabara wey faman radya huna macnaheedu waaba faman sabara maxaa yeelay maqaadiirtai masaa'ibta in loo sabroo la gagsado ayaa waajib ah inaad ku raallina aqoto ood macaansato dhibkii iyo rafaadkii aad macaansato waajib ma ah waa mustaxab biijmac shayga mustaxabka ka tagiisana ilaahay kugu cadhoon maayo kuguna cadaabi maayo mar hadday tahay faman radya waa in lagu awilo faman sabara falahu alrida waman sakhita falahu sukhtu ninkii sabri waayana haddee cadho ilaahay cadaab buu leeyahay wey rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan masaladu waa intaaba waba intaa nin walba suu u ugu dulqaato iyo xugumka rabbigay ayuu ajirkiisuna ku xidhan وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه qaala anas wuxuu idhi kaana ibnu labi alxa abi alxata alansaari ayaa wiil ahaa wiilkaasi waa abu cumayr riwaayadii xaakim baa caddaysay wiilkuu nabigu la kaftami jiray kolkoolin jiraye markuu soo booqdo guriga abu alxa umslim odhan jiray yaa abaa cumayr maa facala nuqayr soo ma garanaysaan wiilkii weeye kaana bnun liabi alxata wiil ayaa jiray abu alxa uu leeyahay abu cumayr la odhan jiray yshtaki mid xanuunsanay uu ahaa kaana bnu labi alxata wiil abi al uu leeyahay yshtaki mid sheeganayo wiilkuna waa abu cumeer baynu nidhi fakharaja abu ala abu alxa baxay safar buu u baxay baa la sheegaa iyo maahee eh, magaalada u baxay isagoo sooman faqubida asabiyu wiilkii baa la oobsado oo ti alla ku timid falama rajaca abu alxa abu alxat alansaari markuu soo laabtay qaala wuxuu idhi maa facala bni wiilkaygii muxuu qaalad umu sulaym waxay tidhi wahaya umu sulaym waa ummu sabiy ilmaha hooyadii weeye abu cumer hooyadii weeye huwa waxay tidhi askanu maa kaan intii lasoo maray hadda uga xasiloon yahay jiri wa fii riwaaya huwa ahdau maa kaan haddaba intuu noolaa ruuxu goormuu bini aadam goormo ugu xasiloon yahay markay naftu kaa dareertaad dogob yaalun baa noqon dhagax yaalla oon xarako lahayn huwa wiilka waxay tihi askanu maakaan intuu jiray hadduu ugu xasilloon yahay tiro ugu degan yahay waa nafbaxay ka wadaa laakiin waa sarbeeb isagu ma fahmin abu alxa faqarabat ilayhi alcashaaa cashadii bay u dhowey raashinkii bay maadaama la cidgalahayad habeennimo leeyahay cashadii bay siisay fatacashaa waa casheeyey abu alxa raashinkiibuu cunay uma asaaba minha xaaskiisii buu u galmooday uma asaaba minha umusaleen buu u galmooday falamaa faraqa markuu cashada iyo haweenaydiiba hawshooda dhammaystay qaalad waxay tihi ummu sulaym waaru sabiya ilmaha duugay tiri xabaala wiilka yaraabaa cumayr ahaa ha la dugo waaru asturay jiri ku arag waaru sabiya ilmaha asturay tiro ha la falama asbaxa abu alxa markuu waa bariistay ataa rasuul lahi rasuulka ilaahay buu u tegay faahbara wuu u sheegay waanu gaari doon riwaayo kale hawsha aad buu uga cadhon doonaa waa ka xanaaqay abu alxat alansaari umu sulaym haweenay aad u dhiran bay ahayadoo aasida raggoo kale ah ragga ka geesasan haweenay aad u dhiiran oo geesiyad ah oo qalbi adag bay ahayd ragga wadheer ragga qaarkii waxdheer iska dha bidhikoolayaashoo radi allahu tacaala canha nabigay la duuli jirtay duullaha nabigu uu duuloy ka hadhay lama sheegin markay u yartahay dhaawacay qaadi jirtay o daawayn jirtay toori intaa leego afley ah oo laba dhinacba af kulo dhac iyo dhexda ku xidhan jirta nabigaa maal arka iyadoo teendha garab taagan oo meel la dagaalamaya baashay ku xidhanta maxaad ku fali waxay tiri gaaladan wixii soo agmar kala goysid uska ay xidmaha daba dhigtid baan lee nabi allow dagaalka xunayn bay ka qayb gashay yowma xunaynin saxaabadu ay nabiga badankood ka carareen rag yarba mooye way ku soo hadhay baqiyat fi lmaydaan saxaabadii yarayada dhowr toban nabig ku soo hadhay ku jirta een dhaqaaqin iyadoo baasheedii wadata abladeedii nabiga weliba lahasha nabi allow waxay tiri kuwan kaa cararay iyo kuwo kula dagaalamay waa isku mide kuwa kaa carra aan laayay tiri falaysuu sharan minhum bay gaalada kula dagaalamaysa kama shar badnay kuwa kaa carar kuwa kaa carar aan laayay tii nabi may kuwan waa muslimiine wuxuunbaa sibay ka noqotay u kaadi islaam birta calashatay ahayd umu marka abu dalxa u daahi abu dalxa uma daahayso umu sulaym war gooni ah wey ma qaala waxay tii waaru sabiya falama abaxa abu ala ata rasuulka ilaahay buu u tegey faahbarahu warkiibuu u sheegay nabi maxamed nabi allow wuxuu ka dacwana ummuleym buu ka dacweyna saasay ii gashay waxaan rag lagu felin bay ugu fashay ilmahaygoo meydo meesha yaallay aroos ila gashay nabi allow siga dhow muleym nabiga aad buu u jeclaa faqaala nabig wuxuu yidhi acrastum leyla acarastum baan ii dhigan min xayu alcarabiya waa la yar duraa sidaa lagu yar kacsanya waxaa la yhahda acrastun baa sax ah in la xarakeeyo inlaan la shidin tacriisku waxaa la yhahda annusuulu fii akhir اleyl habeenka niska dambe in la furtoo la dagaal la yidhahda markay shidan tahay acrastum baa saxayl oon la shidin bay leeyaha dhiba ma lah wadaadkii iska lahaa taxriir fii sharxi muslima wuu difaaca wuxuu leeyahay acrastum baa afsaxa laakiin carastun ayadna jirtuu yidhaahda dhib mala nabigu wuxuu ihi xalay ma aroosateen aroos baad gasheen soo maaha khayr weeye dacwadii nabigu waa bedelayba abualxii dacwooni waxaa la yidhi waxba dhib ma jire aroos barakaysan qaala wuxuu yihi nacam nabi allow aroos waanka laakiin arooska man ka dacwoonhayaa qaala nabi wuxuu hi allahuma baarik lahumaa ilaahu arooskooda u barakee ilaahu arooskoodii xalay u barakee fawaladat waxay dhashay umu sulaym hulaaman wiil bay dhashay barakaysan nabiga ilan ku duceeye faqaala lii abu ala haddaan anas abu ala wuxuu igu yidhi axmilhu xambaar wiilka qaad xataa taأtiya bihi اnabiy ilaa nabiga aad u geyso oo nabiga oola tagto wabacaa wuxuu diray abu alxe macahu maca asabiyi wiilkii yaraa bitamaraatin dhowr xaboo timiruu nabiga ugu dhiibay oo yidhi nabiga ugee intuu u rogo u calaliyo carabkaa u mariye faqaala subar wuxuui markaan aruurta waagu baryon u geeyey amacahu shay wax ma la wadaa wiilka ayib qaala wuxuu idhi anas nacam nabi allow tamaraatun timir baan wadaa oo la ii soo dhiibay faakhadaha nabiyu nabiga baa timirti qaaday famadaqa nabigu waa rogo waa calaaliyey uma akhadaha timirti buu ka soo qaaday min fiihi afkiisii barakaystaan buu ka soo baxshay fajacalaha timirti nabigu wuxuu gasho oo dhigay fii fisabiyi ilmihii afkiisii buu geliyey uma xannakahu markaasuu ugu dhamxarageeyey ilmiha damogta ilkamalow carab waxaa marruu karee dhamxanagu u marmariyey carabka inuu madmuudsado riwaayo kale waad garfi saxiix markuu nabigu ugu marmariyey ayuu malabsaday wiilkii markaasuu nabigu wuxu waa xubu alansaari litamri ansaar jacaylkay timirta jeceshahay koodii xalay dhashayna waa malabsanhayaabuu nabg sal slam uma xannakahu markaasuu ugu dhamxarag dhamxarag u marmariyey wa sammaahu wuxuu ku magacaabay nabigu maalinka ayadaa cabdallahi buu ku xadiidka waxaa ku jira intaan riwayo kale ayna gaadhin sabarki iyo dulqaadka ilaahay uu siiyey ummu sulaym radi allahu tacaala canha weliba u mahmaahi doontaa abuala ku dhacwaad fiirinaysa waxay kaloo caqlibadnida ilaahay siiyey wadaadkii oo maantao dhan maqanaa hadday tidhaahdo wiilkii waay waa naf baxay mana casheeyeen aroosna ma galeen marka wax badan bay ka fikirtay waxay bay tiri waab intaasoo caawi ilahay wax kaa siiyey waxba ka dhicinide bal cashada horta sii kadib wixii rabbi kala kulmiya arag xaajaduubay iska iman doontahay kadibna u warran waa caqli bay u baahan kuwa inta aan fahmaynin aad soo gashay kaa hor kici lahaaya kadibna gaas baa kugu dhici lahaa gaas iyo dhiigkar ka qaadaysa lagaa nixin baashi tartiib bay u baahan tahay kaatiibay u baahan tahay iyo faham caqligii ilaahay siiyiyo sabarkeeda bay kutusahayaan waxaa kaloo ku jira ilmaha habeenku dhashabay magac loo bixin karo isla markaaba magaca loo bixin karo nabi maxamed ba ibraahim goormuu magacaabay habeenku dhashay buu ku magacaabay habeenku dhashay buu aabbiey magaciisii ibraahim u bixiyey xalay baa wiil ii fa samaytu bismi abi ibraahim cabdullaahina goormaa nabigu u bixinhayaa habeenku dhashay ka baryay buu u idan way bannaan tahay wey bukhaari tarjamuu leeyahy fii saxiixihi culammadoo dhan uu ku khilaafay xaafidkan uu leeyahay waxaa weeye waa malxad daqiiq ah asagoo kale mooy cid kalena maba garato buuri oo maxay tahay ilmaha haddaad rabto inaad u walqasho oo walqalkii tabirtiisa aad hayso wanqal iyo walal iyo walqal waxaad tidhaahdaaba soomaaliya war badan tahaye anugu walqal baan u aqaanaa laakiin niman baa waxay dhaheen walal weeye nimanna waxay dhaheen waa wanqal wey wan baa laqalahaya wanqal saydoona noqoto haddaad ilmaha rabto inaad u wanqasho waxaad la sugaysaa maalinka toddobaad waana sida axaadiitu ay ku timid haddii oo maalinkaad u walqashay baad u magac bixinaysa axaadii fara badan baana saa timid oo nabigu calayh isalaat wasalaam xasan iyo xuseen wuxuu u maga bixiyey maalinku u walqalo maalinka toddobaad ahayd axaadiitu sidaas u badan tahay laakiin haddaadan u walqalaynin ama tarbateediiba ma haysid ama dad mooda inay waajib tahay oo furducayn tahay baad rabtaa inaad u quusiso ood iska daynaysa walqalkii ilmuhu sad u magac bixin kartaa waana sida ibraahim nabigu inuu walqalay lama sheegin cabdulaahi in loo walqalayna cabdulaahigana lama sheegin cabdullahi bn sidoo kale asaguna habeenku dhashaa loo bixi jamaca min ataabiciin wasaxaaba ayaa sidaa ku timid marka bukhaari baa saa kala qaada wuxuu leeyahi haddaad rabta walqashana magaca waxaad la sugi yowma asaabic maalinka toddobaad haddaan walqolku baaqanayana xilligu dhashaba u magac bixi ii riwaayat lbuhaari riwaay bukhaari waxaa ku yimid qaala bnu cuyayne sufyaan wuxuu yidhi faqaala rajul riwaayadda waxay sheegaysaa sidii ilaahay u barakeeyey wiilkii cabdulaahi ahaa cabdullahi bn abi talxa ee habeenkaa dhashay ee habeenkii walaalkiin nafba dhintay calool galay abaa cumayr habeenkuu dhintaybu asaguna yuu calool galay wiilkaa uu nabigu ku duceeyey allahuma baarik lahuma fii leylatima uu yidhi sidii alla tilmaamaya wadaadka faqaala rajulu min alansaar nin ansaareed wuxuu yidhi waa taabici loodhan jiray cabaaya cabaaya bnu raafic cafwan cabaaya bnu rifaacata bnu raafic bnu khadiij raafic bnu khadiij wiilu awuu yahay weeye ninka rajul min ansaarka lagu leeyahy riwaayadii kala caddaysay cinda bni sacd fi طabaqaat faqaala rajul min alansaari wuxuu yidhi wahuwa cabaayatu bnu rifaacata bnu raafic bnu khadiij alansaari fara'aytu waxaan arkay tiscata wlaadin sagaal wiil baan arkay kulluhum dhammaantood qad qara'u lqur'aana quraanka xifdiyo oo akhriyey yacni wuxuu u jeedaa oo min awlaadi cabdilaahi اlmawluud caruurtii cabdulaahiga habeenkaa dhashee nabigu ku duceeyey caruurtiisii ah alimaam abulxasan cali mudini wuu tiri wiilasha sagaalka ah sagaalka ah wuxuu yidhi iyo kuwo kaloo toban kaba badan baa oo cabdulaahi ka farcamay kulli culumay noqdeen kulli culumu xufaad kitaaب الahi وxadيiث rasuل لlah ba noqdeen culama am ah calimadini baa tiri wuxuu i waxaa kow ka ah isxaaq nin la odhan jiray isxaaq ibn cabdillah ibn abi طalxa waxaa ka mida ah yacquub ibn cabdillah ibn abi طalxa waxaa ka mid a ah nin la yidhaahdo cumayr oo wiilka habeenkaa dhintay magaciisa kunyihiisa loogu magadaray cumayr ibn cabdillah ibn abi طalxata waxaa ka mida ah muxamed ibn cabdillah bn abi alxata iyo cumar ibn cabdillah bn abi iyo cabdullah bn abi cabdillahi bn abi alxa iyo zayd ibn cabdillahi bn abi alxa iyo qaasim sagaal wey xataa idiin sheegay sagaalka markuu tiri wuxuu waxaa kaloo jira ibraahim ibn cabdillaah oo wiilku odaygu u dhalay iyo macmar iyo cumaara imise wey labiyo tobankaasuu tiriya alxaafid cali ibn cabdillahi almadini idan sagaalku kuu sheegay wadaadkan taabiciga wiilishu waa ka badan yihi nabiga ilan ku ducee allahuma baarik lahuma fii laylatihima wa fii riwaayati idan marka sabirka iyo alla ku kalsoonaanta iyo yaqiinta iyo tawakulka ilahi waxay leeyihiin midhahaasu kale wey habhab iyo qaracan iyo budbud waxba kuu tari maayo wey wa fii riwaayati limuslimin riwaaya muslim waxaa ku yimid maata bnun liabi alxata wiil abu alxa ugu dhalay baa dhintay oo min um muslim ooga ahaado ay u dhashay faqaalat liahliha umuslem umm waxay ku tiri reerkii iyo anas waxay ku tiri carruurtii iyo ahalkii laa tuxadiu u sheegina abaa alxata bibnihi abu alxa wiilkiisii ha oga sheekaynina inuu dhintay iyo hawshiisii ha sheegina laa tuxadiu abaa alxata bibnihi ay bimowti ibniha u sheegino ee ku tidhi xataa akuuna ilaa aan noqdo anugu ana uxadiu anugu ilaa aan u sheego idinkuma sheegataan yaan layga hormarin ani layda odaygayga ha iga qorashaha fajaaa waa yimid abu alxa soo dheelmaday faqarabat ilayhi cashaaan cashay u dhowayso raashin bay siisay faakala waa cunay raashinkii washariba waana dhamay wixii cabitaani loo geeyey uma tasanacat lahu waa isu qurxiso way indhakuulatay oo way cilaankeeda ay marsato dharkeediibay xidhato biladeedii dahabkay iyo waxay helkatay xidhatay axsana maa kaanat tasanacu qabla dalika iska go'an tatasanacu xilligaas ka hor waxay isku qurxin jirtay ninkeeda ugu diyaargaroobi jirtay kii ugu quruxsanaa bay xidhaatay aroos bay iska dhigtay islaan geeri u taalla ba iskamaysan dhigin uma tasanacat ee tazayanat bay ka dhigantahay lahu labi alxata axsana maa kaanat waxay ahaan jirtay kii ugu wanaagsanaa tatasanacu bihi ay isku qurxiso qabla dalika xilligaa ka hor fawaqaca biha waa ku dhaco waa u galmooday falamaa an ra'at markay aragtay hawshay rabtay weeye annahu qad sabca inuu gaajo tirtay haddii oday gaajaysan ka horbood waa balaayana u sheeg waa annahu qad sabca inuu dhergo uu raashiintay wa asaaba minha xaggana uu la kulmay oo u galmooday qaala waxaytii yaa abaa alxa gobonnimada u fiirso say ugu warramayso haa hadda ma dheragtaa hawshaada ma dhammaysatay war dhabdheh maysan dhihin war dhabdheh ee wiilkaada wuu dhintay ka warraba waa khalad wadnogooyo weeye way u aranaysa way u maamaahday maxay tidhi xikmay u sheegaysa oo dhaba ah haddee qaala waxay tii yaa abaa alxa abaa alxow bal iga warran bay bal ka warran low anna qawman hadday qolyo acaaruu ay tabiina u siiyaan ahla beytin caariyatahum qolyaa qolyo kale wax tabalcaariya bal ka warran bay tiri waxay marka waxay miaalinaysaa ree abu alxi allah bay isbarbardhigaysa oo miaal ogu soo qaadata wiilka aba umayra cumayra ilaahay baa ina caariyeeyey allihina caariyey wuxuu yidhi soo wareejiye xilligiisi waa dhammaaday idan maxaa dhiba meesha jira abu alxow balka weyn low anna qowman qolyaa caaruu hadday caariyeeyaan caariyatahum caariyadoodii alaabtoodii ahla beytin qolyo kale oo fatalabuu ay ka codsadaan caariyatahum ay biraddi caariyatihim inay alaabtii tabalcaarada ahayd iyo tabiinay u soo celiyaan alahum maleeyihin qolyihii wax la caariyeeyey an yamnacuhum inay u diidaan ma leeyihiin ma qabataa dhiil baa lagu geela ku maal weewu maku baryaanku warwarana u baahanay balkeen dhiilkii iih ma dhihi kartaa maya alaab baa lagaa idan erge maxaa lagu yaqaanaa dantii markaad ku qabsato inaad soo celiso qaala abu talxa wuuhi gar weeye waa qiyaas amfaal qaala wuxuu i laa maya alla magana ma diidi karaan waa gunnimo inay diidaan faqaala waxay tahay dabaday sidaa tahay faxtasib ibnaka wiilkaadii abuu cumayr ahaa ajir ka weydiiso waa geeriyoodaye ku sabiro oo ilaahay ka dalbo qaala wuxuu idhi anas faqaadiba abuu alxa shalay ka noqotay waa cadhooday uma qaala wuxuu ihi taraktanii waa ii kaadisay xataa idaa isdhoobeeyey baad ahbartani bibni ii sheegtay buu intaad ii gaadaysay markaan talaqtu ay taqadartu aan isgooiswasaaygalmadaasi waxaa u arkaa inay khalad meeshan ayada ah geeri taalla iyo galmo maxaa keenay umu waad igu ciyaartay taragtani waad i daysay buu idhi xataa idaa talaqtu markaan iswasakheeyey bimacnaa yani aan galmooday uma ahbartanii bibni ay bimawti ibni baad ii sheegtay fanalaqa waa tegay cadhadii waxay tihi saan ku daa wax kale ma lehe fanalaqa waa tegay abu al xataa ataa rasuulilah rasuulka ilahi u tegey faahbara wuxuu u sheegay bimaa kaana ay bimaa waqac wixii dhacay faqaala rasuullah rasuulka ilahi wuxuu yidhi baaraka allaahu laylatikuma ilaahay ha barakeeyo allah idiin barakeeyo murtidaa intaa ah umusalemsaasay ii gashay iyo meesha umusal waan kaa qabanay meesha maba wanaag baa ka dhacay allah idiin barakeeyo lanna danta ilaahyd buu nabigu gartay umu sulaym haweeney caqli badan bay ahayd asaga si abualkisu ayadaa islaamka soo gelisaybay soo ma garanaysaa abu alxa ayadaa saba oga inuu islaamka soo galo iyadoo muslimiinuu doona isagoo gaala markaad nin fiican baato nin la diidi kara la guursan la'a dhag iyo dhaban midna madahashana waa lagu yaqaanaa laakiin aafadaadu gaal tahay soo islaam bay jiri haddaad islaamta ku guursan meherkayguna waxaan ka dhig inaad islaamto wax kale kaama rabo qajaf kaama rabo xataa fidhiqo kaama rabo maxaad iga rabtaa inaad islaanto diinka soo gashaa aanu meheriya ah ilaan quruxsuna way oo qalanja ma ahayn hawlaha kale marka wuxuu yidhi yaan ku dhaafine saasuu ku soo galay islaamka ilaahay u macaaneeyey nusunankaad ku marteen marka umu sulaym waa gabadh barakaysan qaal wuxuu ihi saxaabigii anasa faxamalat hooyada umusalim uur bay qaaday buu i habeenkiiba qaal wuxuu uhi wa kaana rasuul lah sal slam rasuulki ilaahay qisaduu soo gaabinaya wiilkii cabdulahi habeenka cawlgale suu ku dhashay buu haddana ka sheekaynaya wa kaana rasuululahi fii safarin socdaal buu ku jiray maalo maalmaha ka mida wahya macahu muslimiin ay la socotay kama hari jirinba wa kaana rasuululah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa ata almadiinata min safarin madiine hadduu yimaado socdaal galo laa yatruquha ma soo guuran jirin madiine kuma soo guuri jirin uruqan guure auruqu waa alityaanu billeyl kullu aatin fi leyli fahuwa aariqun laa yatruquha madiine kuma soo guurayn jirin uruqan guure fadanow min almadiinati madiinay muslimiintu kusoo dhawda nabi maxamed ee saxabada la socotay o muslimiin la socotay markana waa xaamilo sidkeedu dhammaaday fadarabaha waxaa qabtay umu sulaym almakhaadu fooshe baa qabatay faxtabasa waxaa xadnibnay calayha calaa umu sulaym abu alxa adayatay xaaskii foolqabatay ninkeedana waa dul joogaya aade meel loogama dhaqaaqi karo midna waa loo soo dhowaaday nabiguna marka habeennimo inuu gala ma raba inuu maalnimo galou rabaa marka nabigu waa socday saxaabadii kale wey wainalaqa rasulla rasuulka ilaahi baa socday saxaabadii kale qaala wuxuu idhi anas yaquulu abu alxa abu alxa wuxuu maalinkaa yidhi oo uu ku ducaystay annahu yucjibuni inaan jeclahon u bogi jiray an ahruja maca rasuulilah rasuulka inaan la baxo idaa kharaja markuu baxo duulaan meel u dhaqaaq inaan alla waad og tahay wa adkhula aan galo macahu maca rasuul idaa dakhal ilaah waxaad ogtahay inay dhaqan ii tahay oon jecel nabi maxamed hadduu baxan inaan la baxo hadduu meel gala inaan la galo waqad ixtabastu اlyawma bima tara laakiin maanta allow wixii aan jecla waxa iga hor istaagay oo iga xanibay waxaad aragto waa maxay gabadhi baa foolanaysa waaxanibnay maanta bima tara waaad aragtay taquulu muslm waxay tii markuu intaa yidhi ilahay intaa ku bariyey ilka bari weeye u fiirso ilahu saa iyeel muusan dhihin waxay dheheen soomaalidii walaalkaa u arka maxay dhaheen nin kuudkaad arka maxay dhihi jireen maxay ahayd maamaadii isaxadee iskuma aadane baash isku aadiye almuhim nin fadhigaad arka waa kan lama yidhaahday dheheen wadaaduhu almuhim isha wax laga baryaa erayga u fiirsa ilaahay waxaad ogtahay inaan jecnabi macnaan marna ka hadhin hadduu meel u soo galaba laakiin maanta wixii aan jecla waxa iga hor hawshan ayada ah ilaahu islaanta foosha ka jooji muusan dhihin aan soconna nabiga aan raacdhin laakiin ilahay waa ogyahay wa innaka la taclamu maa nuriid taquul umu saleem waxay tihi isla marka yaa abaa alxa abaa alxow maa ajidu ma helahayo ima hayso nabarkii iyo fooshii alladii kii kuntu ajidu aan helahayay inaliq dhaqaaq bay tihi ina mari aan soconnay islaan adag weeye waxay tihi nabarkii ahayeen la fadhiya ma hayee waan fudaaday ina dhaqaaji fanalaqna waanu dhaqaaqnay wa darabaha almakhaadu fooshi baa si culus u qabatay xiina qadima markay madiina galeen abu alxiy umu saleem fawaladat wiil bay dhashay cabdulaahi la yidhaahdo faqaalat lii ummii hooyada waxay igu tiri musulay yaa anas nin caqli badan boo asagoo laftarkiisu laa yurdichu yuusan nuujini wiilka cabdulaahi ah axadun aadame xataa taqduwa ilaaad kula kallahdo bihi wiilka calaa rasuulilah rasuulka ilaahay waxay tii ma dhashaa afka loma saari karo naas afka waagu ka bari nabiga aad kula kallahdo waxay wuxuu ku afbilowda inuu noqdo candhuufta suubana calayh salaat wasalaam wiilka barakaysan culumu ka dhaqaaqay haddi falama asbaxa markuu waabariistay ixtamaltu waan xambaartay buu anas haddaan ahay fanalaqtu bihi waa wiil baari ah caruurta fudlay baa loo dhiibi jiray annagu dee miya wiil loo dhiibaa waxaa wey waa wiil baari hooyadu baari ah fanalaqtu bihi wiilkii baan la dhaqaaqay ila rasul lah sal slm wadakara wuxuu sheegay anas tamaam alxadii xadiikii intiisa kale u dhammaystiray xadiikan marka waxaan ku jira isaguna ruuxii sabre ilaahay subxaana wa tacala isu dhiiba inuu akhriyo adduunba rabbi u gargaarayo waxaa ku jira cidamu sabri ummu sulaym wa cidamu caqliha warasaanaati baa ku jira waxaa kaloo ku jira nabigu inuu yahay mustajaabu dacwa waxaa kaloo ku jira awlaaddu ninka barakaysan ilahay wuxuu ka keena inta badan wax barakaysan macaani badan ba marka xadika ku jirta maxalushaahidku weeye xashri caaw waan diinka ilahi ha loo gegsado lagu xidhnaado allahna laga boqo wallahu wa tacala aclam